alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed baabkan halkan sheikhu wuxuu u baabaystay hajru ahli اlbidaci wاlmacaasi ida tarajaxat maslaxatu hajrihim in laga dheeraado cidda bidcooyinka iyo macaasida u saaxiibka ah laga fogaado ama fasaqada ama mubtadicada in laga dheeraado idaa tarajaxat markay miisaan badato maslaxatu hajrihim dheeraanshaha laga dheeraanayo maslaxadeedu markay miisaan badato in laga fogaado laga haajiro ayuu u baabaysata baabkii horena waxa weeye nowcan ma waa khuseeyaa alxubu fi llah walbuqdu fi llah albuqdu fi llah waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid ah yacni fasaqada iyo ahlulbidaca laftooda nooc nacayb bay leeyihin walow nacaybkii kaamilka ayaanu ahaan laakiin xumaanta iyo fisqiga ay ku jiraan iyo macaasida ama bidcooyinkay ku jiraan aawadeed baa lagu nacayaa ciddii asalka islaamnimo u sugnaatayna hadday xumaan la yimaadaan culammadu waxay yidhahdaan yuwaala min wajhin wa yucaada min wajhin gees waa laga laga xidhiidhinayaa geesna waa lagala coloobayaa gees waa laga jeclaanayaa geesna waa laga nacayaa xagga iimaanka ay la yimaadeen iyo ashyaa taacada iyo wanaagga ka mida ay la yimaadeen taa waa lagu jeclaanayaa geesna waa laga nacayaayoo xumaanaha ay la yimaadeen taana waa lagu nacayaa marka taasna waxa weeye culamada ahlu sunna waljamaca waa sheegaan oo waxa weeye waa tilmaamaan laakiin mucaadaadka dhammayska tiran iyo nacaybka dhammayska tiran waxaa la siinayaa waa gaalada iyo munaafiqiinta iyaga waxa weeye nacayb dhammaystiran ayaa la siinayaa iyo collow dhammaystiran baa la siinaya ama ka naaqiska ay wax u dhiman yihiin iyagu cid asalka islaamnimo u sugnaadeen baa marka waxawaa la siinayaa laakiin xumaana la yimi marka baabkani waa khuseeyaa waayo ahlubidac walmacaasi hajriga laga haajiraya waxay soo gelaysaa min baabi albugdi fi illah yacni taasay soo gelaysa aan axaadiista marno xadiiska lix iyo tobnaad qaala salى اllahu alayh wasalam fi lqadariya nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka yidhi qolada qadariyada la yidhaahdo waa kuwa qadarka inkiray oo diiday oo yidhi laa qadar wax qadar la yidhahdaa ma jiro wuxuu nabigu ka yidhi kuwaa shacnigooda iyo xaalkooda idaa mariduu falaa tacuuduuhum idaa mariduu markay bukoodaan falaa tacuuduuhum ha soo booqanina ha soo booqanina wa idaa maatuu markay dhintaanna falaa tashhaduuhum janaasadooda ha xaadirina wa saya'tii xadiiskuna waa iman doonaa ahlucilmiga qaarkood baa taxsiiniyey baab dambaanu sheikhu ku keeni doonaa ciddii soo saartay iyo uu markaa ku sheegi doono marka hadda wuxuu u keenay mawdicu shaahid idaa mariduu falaa tacuuduuhum waidaa maatuu falaa tashhaduuhum waxaa loo soo booqan waayey oo la yidhi ha u soo booqanina oo la yidhi janaasadooda ha u xaadirina waa hajri laga haajirayo oo laga dheeraanayo yaani waxaa laga haajirayaa iyagoo nool iyo iyagoo dhintay dirkaba waa laga haajirayaa iyagoo nool iyo iyagoo dhintay yacni intaba waa laga haajiraya waa laga dheeraanaya alqadariyana waxaa loo jeedaa waa nufaat lqadar waa kuwa qadarka diiday qadarku waa inuu ilaahay umuuraha wax kastoo dhici doona inuu ilaahay sii ogaa inay dhacayaan mar labaadka wax kastoo dhici doona ilaa yawmi alqiyaama inuu ilaahay hore usii qoray mar saddexaadka waxaa dhacaya inay dhacaan inuu ilaahay doonay mar afraadka wax alla wixii dhacaya oo afcaasha iyo ficillada addoommadu ka mid yihiin iyo camallada ay samaynayaan inuu ilaahay abuuray afartaa qodob oo laysu geeyaa laysku ysku yidhahdaa qadar baab baanu sheikhu u yeeli doonaa yacni qadariyada baab uu ukhasisayaa jira damu lqadariya la yidhahdo dhaleecaynta qadariyada la dhaleecaynayo oo baababka dambe ee kitaabka ka mid a baabka siddeed iyo soddonaad marka in allahu tacaala tafsiil intaa ka badan waxaynu ku sheegi doonnaa marka aynu marayno mawdicaas uu sheikhu u baabaystay marka qadariyadii oo nooc ahlubidaca ka mid ah ahaatay marka nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi hadday bukoodaan ha soo booqanina hadday dhintaanna janaasadooda ha teginoo ha xaadirina ahlu bidacii kalena waa looga qiyaas qaadanaya siduu sheikhu u daliishanaya waa sidaas wey ahlubidaca kalena in laga haajirayo laga dheeraanayo waa laga qiyaas qaadanaya xadiidka toddoba-iyo tobnaad wa can kacbi bni malikin waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen kacb bni malik saxaabiga la yidhaahdo radia allahu tacaala canhu fi siyaaqi qisati takhalufihi can gaswati tabuk iyadoo uu xadiidku u saabsan yahay dib u dhici uu ka dib dhacay qisadeedii uu taxaayey ee uu ka warramayo iyadoo uu ku saabsan yahay khaswati tabuk duulaankii tabuk ghaswada tabuuk uu markaa ka dib dhacay oo nebiga sala allahu alayh wasalam aanu raacin qisadaa markuu ka warramaayey wuxuu yidhi nahaa rasuul llahi salى allahu alayh wasalam almuslimiina can kalaamina nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka reebay muslimiinta can kalaamina hadalkayaga ay nala hadlayaan ayuu diiday oo markaa ka reebay ayuha athalaahatu yacni iyada uu soo gaar yeelay yacni saddexdayadan yacni nafsahu wa hilaala bna umayata wa muraarata bna rabiic wuxuu u jeedaayoo u qasdayaa saddexda wuxuu uga jeedaa naftiisa oo kacab ah iyo hilaala bnu umaya alwaaqifi iyo muraarata bn rabiic alcamri kacb ibnu malikna waxa weeye waa saddexdaba waa ansaar kacb ibnu malik waa khasraji hilaal bnu umayana iyo muraarat bnu rabiicna labaduba waa aws labaduba waa aws muraara waa eh, bidami lmiim miimku waa godan yahay waa muraarat bnu rabiic ibna rabiicana waa la yidhaahdaa saas aawadeed muslim saxiixiisa wuxuu ugu keenay wa muraarata bna rabiicata marka magaca aabihii rabiica iyo rabiic labadaba waa la yidhahdaa yacni waa na gaar yeelay buu yihi saddexdeedaasuu na gaar yeelay min bayni man takhallafa canhu ciddii ka dib dhacday oo aan raacin ghaswadaas saddexdeedaasuu naga soo gaar yeelay oo xukunkaa nagu gaar yeelay in nalala hadli waayo faijtanabana annaasu dadkii baa naga durkay oo naga fogaaday waa naga dheeraadeen watagayaruu lana waa isu kaaya bedeleen watagayaruu lanaa waa isu kaaya bedeleen oo dadku dadkaanu naqaanayba ma moodid inay yihiin xataa tanakarat fii nafsiya alardu ilaa ay isu beddeshay fii nafsiya naftayda alardu arladuba markay isu kay beddeshay famaa hiya alatii acrifu maba aha dhulku dhulkaan aqaanay maaha dhulku dhulkaan garanayayba maba ahaba falabisnaa calaa dalika khamsiina layla sidaa waxaanu ku sugnayn konton habeen baanu ku sugnayn karantiimada waxaanu ku sugnayn konton habeen ayaanu ku sugnayn xadiisku waa dheera xadiis dheer buu ahaa saddexda dhibcood wuxuu u dhigay hadal ba halkaa ku jiray badan oo xadiisku xadiis dheer buu ahaa dabeed markaa qisada qadarka uu yacni khusayso baabka ayuu kusoo gaabsanaya qaala fakuntu akhruju wuxuu kacab yidhi fakuntu anigu waxaan ahaa akhruju mid baxa oo guriga iskama fadhin jirin fa ashhadu asalaata maca almuslimiin waxaan xaadiri jiray oo ka qayb geli jiray salaadda ayaan kala qayb geli jiray muslimiinta oo jamacan la tukan jiray وaطuufu fi اlaswaaqi suuqyadana waa wareegi jiro waa mari jiray walaa yukalimuni axad waxaan suuqyada wareegi jiray walxaal laa yukallimunii aanu ila hadlayn axadun ruuxna aanu ila hadlayn mid hadal igu bilaabayaa ma jiro midaan ku bilaabo hadal iiga jawaabayaana ma jiro mid xataa salaam ka radinayaa ma jiro salaam ka celinaya yani anaa iska warwareegaya buui wa aati waxaan u imaadaa aati waa ficil mudaaric oo a'ti halkii la odhan lahaa ayaa hamzadii dambe lagu sameeyey ibdaal oo loo bedelay alif loo bedelay wa aati waxaan u imaadaa buu yihi rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay fa usallimu calayhi markaasaan salaamaa rasuulka sala allahu alayh wasalam wa huwa fii majlisih isagoo meeshiisii uu fadhiyey ku sugan ayaan salaamaa bacda asalaati salaada dabadeed markuu salaadda ka baxo isagoo halkiisii fadhiya ayaan salaamaa fa aqulu fii nafsii markaasaan naftayda waxaan iska idhaahdaa hal xaraka shafatayhi biraddi asalaami calaya am laa hal xaraka ma dhaqdhaqaajiyey shafatayhi labadiisa dibnood ma dhaqdhaqaajiyey biraddi salaami salaanta radinuu iga radinayo iga celinayo oo wacalaykum asalaam igu odhanaayo ee calaya aniga iga radinayo o iga celinayo taas ma ku dhaqdhaqaajiyey dibna am laa mise kuma dhaqdhaqaajin baan isweydiiyaa buuli yacni waa ka shakinayey inuu waxa weeye hoos salaantii uga qaaday iyo in kale ayuu ka shakinayay uma usalii dabeedna waan tukadaa buu yidhi qariiban minhu meel ku dhow baan ku tukadaa buu yidhi salaad sunno ah ayaa meel ku dhow aan ku tukadaa fa usaariquhu waxaan ku xadaa annadara daymada ama aragtida ayaan hoosta ka eegaa anoo salaaddii ku jira fa aqbaltu calaa salaatii markaan salaadayda u jeesto oo aan xaggiisa ka jeesto oo markaa ilqoodha aan ka eegayo iska daayo aqbala ilaya waa isoo eegaa oo wejigiisu isoo qaabilsiiya waida iltafadtu naxwahu markaan daymoodo xaggiisa oo aan ilqoodha ka eegana acrada cannii waa iga jeestaa xataa idaa taala calaya daalika sidaasaan ku sugnaa ilaa ay taasi igu dheeraatay min jafwati annaasi adaygii dadku ay ugu adkaayeen yacni ilaa ay ugu dheeraatay mashaytu waa socday xataa tasawartu ilaa aan ka koray jidaara xaa'iti abi qataada saxaabiga abi qataade la yidhaahdo gidaarkiisii aan ka koray oo aan markaa waxaa weeye xaafaddiisii u dhacay wa huwa abu qataada ibnu cammi waa in adeerkay weeyaan buu yihi wa axabu nnaasi ilaya waana kaan dadka ugu jeclaa fasallamtu calayhi waan salaamay buu yihi fawallaahi maa radda calaya asalaam ilaahay baan ku dhaartaye salaantii igama celino yacni salaantii igama celin faqultu ya aba qataada waxaan ku idhi bu yidhi abu qataadow anshuduka billaahi ilaahay baan kugu dhaariyey ama anshuduka billaahi ilaahay baan kugu weydiisanayaaye inaad iga jawaabtay hal taclamunii ma igu ogsoon tahay uxibu allaha wa rasuulahu inaan ilaahay jecelahay rasuulkiisana jecelahay ma og tahay fa sakata waa facudtu lahu waa ku noqday oo hadalkii baan mar labaad haddana sidii ku idhi fanashadtuhu waa dhaariyey fasakata waa aamusay facudtu lahu waa ku noqday fanashadtuhu waa dhaariyey waa saddex goor markii saddexaad buu wuxuu idhi faqaala wuxuu yidhi allahu wa rasuuluhu aclamu ilaahay iyo rasuulkiisaa u aqoon badan inaad ilaahay iyo rasuulkiisa jeceshahay iyo in kale fafaadat waxaa burqatay caynaa iyo labadaydii indhood baa ilmo burqatay oo ilman ishaysan kari waayo ilma iga soo daadatay wa tawallaytu waa jeestay xataa tasawartu ilaa aan koray aljidaara gidaarkii aan koray si aan dee u baxo halkaana waxaa ku jiray yacni markaa war kale oo badan baa ku jiray xataa idaa madat sidaa waxaanu ku sugnay ilaa intay ka soconaysay oo ka dhammaanaysay arbacuuna laylatan afartan habeen oo min alkhamsiina kontonkii ka mid a ah. in waktiga laga haajiraya laga dheeranaya kontan habeen tahay markii hore may sii ogeyn markii hore may sii ogeyn laakiin markii dambe markay muddadii kontonku dhammaatay markii farajku yimi xaaladdaasay waxay garteen dee muddadu inay konton ka ahayd marka min alkhamsiina ogaalka uu markii dambe ogaaday daraaddeed buu min alkhamsiin u yidhi waxaanuu yidhi eh, kacbu bnu malik wax iiga hami badani ma jirin eh, murugada markaan arrinkaa murugoonaayo laba arrin xaaladda anoo ku sugan inaan dhinto oo uu dabeedna rasuulku sala allahu alayh wasalam iigu tukan waayo waxaan is odhan jiray buu idhi armaad intaad sidaa ku dhimato rasuulku salaadda uu kugu tukanaya diidaa oo salaatuljanaaso kugu tukan waaya shayga labaad ee aan markaa aadka ugu hamin jiray aan ka baqi jiray waxay ahayd buu yidhi inaan is idhaahdo war nebiga sala allahu alayh wasalam geeridu u timaada adigoo xaaladdaa ku sugan oo cimrigaaga muslimiintu halkaa kaaga hayaan oo cid dambaba kula hadli weydaa ya rasuulkiina sidaa ku dhintaa xataa idaa madat arbacuuna laylata min alkhamsiin idaa rasuulu rasuuli ya'tiinii waaba iyadii oo rasuulkii ilaahay ruuxuu soo diray ya'tiinii uu imanaayo yani waxa way noqonaysaa rasuulu rasuulillaahi waa rasuulkii ilaahay kuu soo diray yani ayaa i yimi oo igu kediyey fa qaala wuxuu idhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ya'muruka wuxuu ku amrayaa oo ku farayaa an tactazila imra'ataka inaad ka dheeraato xaaskaaga ama ooridaada sawjadaada inaad ka dheeraatuu ku amrayaa faqultu waxaan idhi utalliquhaa miyaan furaa am maada afcalu ama maxaan sameeyaa qaala wuxuu idhi laa maya ha furin bal ictazilha walaa taqrabha ka fogow oo ha u dhowaanin ha furine laakiin ka fogow oo ha u dhowaanin halkaana hadal kale oo badan baa ku jiray qaala wuxuu idhi falamaa sallaytu markaan tukaday salaata alfajri salaadii subax aan tukaday subxa khamsiina layla kontan habeen subaxii kontonaad markaan salaaddii subax tukaday wa ana calaa dahri beytin min buyuutina anigoo ku sugan yacni guri guryahayaga ka mida dushiisa ku sugan fa bayna ana jaalisun cala alxaali alati dakara allah yacni wakti oo anigu aan fadhiyo xaaladdii yacni markaa xaal aanu ku sugannahay ama fa bayna ana ana jaalisun wakti aan anigu fadhiyo cala alxaali xaalkiina aan ku suganahay alatii taasoo xaaladdaasoo dakara allahu ilaahay sheegay xaal yu'anas wa waa la ta'niisiyaa waana la tadkiiriyaa marka allatii waxaa loo yay bictibaari ta'niis qad daaqat calaya alardu xaaladii baa la fasiray uu ilaahay sheegay oo qad daaqat ay cidhiidhtoontay calaya qad daaqat ay cidhiidhtoontay calaya aniga korkayga ay igu idh cidhiidhtoontay nafsii naftaydu qad daaqat calaya nafsii wa daaqat calaya alardu wa daaqat ay cidhiidhtoontay calaya korkayga alardu arladu ay igu cidhiidhtoontay oo igu soo yaraatay bima raxubat ay maca ruxabihaa iyadoo lala qabo inay arladii ballaadhantaho inteedii aynay ka yaraanin haddana aniga ay igu yaraatay samictu waxaan maqlay sawta saarikhin mid qaylinaya codkiisaan maqlay buuhi kaa qaylinayo awfaa koray calaa jabali salcin calaa jabali salcin salci waa buur madiine ku taalla oo macruufoo la yaqaan baa la yidhi ayaa salci la yidhaahdaa waana bifatxi siin laa bikasriha siinku ma hoos dhigna ee waa kor dhigay buurta salci la yidhaahdo korkeeda yacni markaa saarikhaasoo koray kaa qaylinayoo koray biaclaa sawti yacni wuxuu ku dhawaaqayay kaasi codkiisa ki ugu dheeraa buu ku dhawaaqayay yaa kacba bna maalikin abshir kacaboo ina maalikow kacaboo ina maalik ahaadayow abshir bushaarayso fa fakharartu saajidan fa fakharartu waa dhacay buu yidhi saajidan xaalan ahay mid sujuudaya ayaan dhacay buu yidhi wa caraftu waxaan gartay an qad jaaa farajun inuu yimi farajun yacni faraj inuu yimi oo kurbadii iyo dhibaatadii inuu ilaahay naga farajaday oo naga kor qaaday taasaan gartay buuli wa aadana waa ogeysiiyey wa aadana waa ogeysiiyey rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bitawbati illaahi calayna towbadda uu ilaahay naga toobada aqbalay wuxuu ogeysiiyey dadkii xiina sallaa markuu tukaday nabigu sala allahu alayh wasalam salaata alfajri salaadii subax uu tukaday rawahu albukhaariyu wa muslimun xadiidka waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim waa xadiis dheer fawaa'id iyo masaa'il fara badanna culammadu waa kala baxaan oo waa ka istinbaadaan shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen yani konton faa'iido in ka badan ayaa xadiidkan laga qaadanaya culamada qaarkoodna fawaa'id intaa ka badan baabay sheegeen waa sheekhu culamada mucaasiriinta ka mid ah saliim ibnu ciid alhilaali saliim ibnu ciidin alhilaali waxa uu ka qoray kitaab uu ku sharxayo xadiidkan waxaanu ka soo saaray fawaa'idda boqol iyo labaatan faa'iido boqol iyo labaatan faa'ido oo xadiiskan laga lagala baxaayo ayuu ka soo saaray kitaabkuna waa kitaab matbuuca wey marka fawaa'idda xadiiskani waa fara badan tahay hadda laakiin sheikhu masale gaara ayuu u keenay masaladaasi waxay ku saabsan tahay masalada la yidhahdo hajriga in ahlumacaasiga laga hijroodo bidco kumay dhicin saxaabadani waxay ku dhaceen macsi bay ahayd marka waxaa laga qaadanayaa ahlulmacaasi laga hijroonaayo ahlu bidac in laga hijroodana waxaa looga qaadanayaa cala sabiili awlaa oo haddii ahlulmacaasigii in laga hijroodo ay tahay ahlubidaca in laga hijroodana waa ka awlaysan waayo ahlubidaca iyo ahlulmacaasiga min xaysu ljumla ahlulbidaca daran bay culamadu yidhaahdeen hatuu shaikhu lislaam ibnu taymiya uu yidhaahdo ahlulbidaci sharu min ahli lmacaasi الshahwaaniyati biالnasi waاlijmac ama biالsunati waاlijmac ahlubidacu waa ka shar badan yihiin ahlulmacaasiga waxay kaga shar badan yihiin yani markaa nusuusta sunnada marka la eego axaadiista yani marka ayaa u daliila inay ka shar badan yihiin iyo ijmaaca culammadu ku ijmaacsan yihiin ayay markaa kaga shar badan yihiin waayo ruuxa macaasida iyo dunuubta samaynayaa wuxuu macsidii samaynayaa isaga oo garanaya waxaan inay macsiya dembi tahay ayuu samaynaya hadhow markay macsidii dhammaatana oo uu ka faaruqana waa isciil kaambiyaya wuxuu odhanaya maxaa kugu watay hadduu wax dulmiyey yani waxa weeye hadhow buu isku cilkaambiyaya hadduu xoolo dhacay xoolihii markay dhammaadaan buu isku cilkaambiyaya oo odhanaya wixiina tage dembigooduna waa ku saaran yihin waa iscanaananaya waa iscanaananaya hadduu marka waxa weye macaasi kale sameeyey saasi laag yani hadhow waa isku cilkaambiyaya laakiin dadka ahlu bidacii bidcooyinkooda waa ku faraxsan yihiin waana ku noqnoqonayaan iyagoo markaa ismajeeranaya ay ka faaruqayaan bidcadooda oo aada iyo aada ugu faraxsan tamaniyayana taasoo kale inay markaa la yimaadaan hadhow yacni la yimaadaan marka waa daa'imayaan marka waxa weeye ruux yacni markaa shaygii mukhaalafad ee sharciga ahayd taqarub ku samaynayo ilaahay baa ugu dhowaanaya iyo ruux marka waxa weeye og inay dembi tahay oo markuu ka faaruqo isku cilkaambiyaya dee labadu waa kala duwan yihiin saas aawadeed bidac sharun min ahli macaasi shahwaaniya waatay ahlu cilmigu marka ay yidhaahdeen markaa saddexdan saxaabi waxay ku dhaceen macsiyo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa u baxayay ghaswada la yidhahdo ghaswatu tabuk ghaswadaa tabuk waa fogayd oo waa masaafo loo soconayey yacni bil loo soconayay waxaana lagu duulayay qoladii room ee reer yurubka ahayd kuwaasaa lagu duulayay marka nebiguna sala allahu alayh wasalam maadaama masaafadu ay dheer tahay dadka waa usii sheegay oo mawdica la qabanayo ee lagu duulaayo waa u sheegay si ay ugu diyaar garoobaan oo ugu artatamaystaan laakiin ghazawaadkii kale uma caddayn jirin ee tawriye ama sarbeeb buu isticmaali jiray ee meesha ay ku socdaan lafteeda ma caddayn jirin ghazawaadka kale laakiin ghazwadan mawdica lafteedu caddeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam saas aawadeed istinfaar caamana nebigu waa sameeyey sala allahu alayh wasalam oo wuxuu amray in waxa weeye ragga markaa muslimiinta ee madiine ku sugani wixii dawil acdaara mooyaane waxa kale inay soo baxaan saasuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray yacni ruuxu ka reebay oo isagu u fasaxay mooyaane ruux kale inaanu hadhin marka duulaankaasi wuxuu fardu ku noqday amarka uu nabigu amray istinfaaray waatuu rasuulku yihi sala allahu aleyh wasalam waida stunfirtum fanfiruu haydin haddii laydinka nafiir iyo bixitaan dalbo oo bimacnaa imaamku idinku yidhaahdo baxa fanfiruu baxa fanfiruu baxa marka waxay ka mid tahay saddexda xaal ee jihaadku marka uu noqdo fardu u noqdo xaalka marka istinfaarka uu imaamku sameeyo saddexda xaaladood bay ka mid tahay ee uu jihaadku fardu caynka noqdo marka saddexdan saxaabi iyagaan cudurdaar haysan aan loona fasixin ayay markaa ka maqnaadeen oo ka hadheen nebiga sala allahu alayhi wasalam marka jamacu nebiga raacay waa fara badnaa waxa uu yidhi markaa kacbu bnu malik dadka diiwaan kulmiyo lagu wada qoraa ma jirin oo dad badan bay ahaayeen oo toban kun waa ka badnaayeen ciidanka nabiga raacay sala allahu alayh wasalam toban kun waa ka badnaayeen marka haddaan wax ii soo degin inaan qarsoomi karayo ayaan u malaynayay buuli farabadnida dadku fara badan yahay jamacu badan yahay daraaddeed almuhim nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu yacni tabuuk waa tageen waana soo markaa khaniimaysteen oo fay bay soo heleen dabeedna waa soo noqdeen dagaalna markaysa markaa lamay kulmin yacni gaaladii waa ka yaacday dabeedna waa soo noqdeen markii waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam soo dhowaaday ayaa dabeedna markaa waxaweyan yani waxay ugu soo xaadireen buui waxaan is idhi buui markii hore bal hadda been iyo wax ururso aad ku cudur daarato ayaan is idhi buui beentii wixii aan ururiyey oo dhammiba mar alle markii nebigu sala allahu alayh wasalam uu yimi waa iga kala yaaceen dabeedna waxaan xaqiiqsaday run waxaan ahayn inaanan ku badbaadayn markuu nebigu yimid sala allahu alayh wasalam masjidkuu kusoo horrayn jiray oo safar markuu ka soo galo laba ragcadood ku tukan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam munaafiqiintii baa nebiga u tagtay sala allahu alayh wasalam iyadoo mid waliba cudurdaar beena ugu cudurdaaranayo cudurdaar beena oo ugu cudurdaaranayo waxaanay ahaayeen bu i dhowr iyo siddeetan bay munaafiqiintaasi ahaayeen bu munaafiqiintaasi dhowr iyo siddeetan ayay ahaayeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dhowr iyo siddeetanka weliba way kasii badnaayeen qolo gaaruu jeedaa inta dhowr iyo siddeetanka ahayd markaasaa waxaa weeye cudurdaarkii beentaa markay ugu cudurdaartaan ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa ilaahayna dembi dhaaf u weydiiyaa yacni markaa daahirkoodana uu aqbalaa dabeedna markaa sidii bay kaga tagaan iyagoo mid waliba faraxsayn anigaa u tegay bu uhi nebiga sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu waxa uu yani markaa dhoolla caddeeyey buu yihi dhoolla caddayn ruux cadhaysan dhoolla caddayn ruux cadhaysan oo kale isagoo ah ayaan dabeed markaa salaamay buui dabeedna maxaa ku dib riday buui dabeedna markaasaan runta iska sheegay buui inaan wax cudurdaara aanan haysanin oo waxa weeye aan ku cudurdaarto yani waxa weeye ayaan u sheegay runtii baan iska maray daadna markaasaa nebigu yihi sala allahu alay wasalam kani run buu sheegay marka waxa weeye arrinkii arrinkii dib u dhigay oo waxa uu yidhi ilaa inta ilaahay yani waxa weeye yani soo xukumayo yani markaa iska orod almuhim labadii saxaabiya kalena sidii oo kale iyaguna yidhaahdeen oo muraarat bnu rabiic iyo hilaal ibnu umaya iyaguna sidii oo kale yidhaahdeen sidii kacab lagu yidhi oo kale iyagana lagu yidhi markaa saddexdaa saxaabi arrinkooda sidaasaa loo dibdhigay <clears throat> waxaana markaa la amray inay muslimiintu ka aamusaan oo la hadli waayaan taas baa markaa la amray amarkaasina waxaa soo gelayay xataa salaanta inaan laga celin salaanta xataa inaan laga celin masaaisha lagala baxo xadiidkana waxaa ka mid a ah ruuxa marka laga haajiro yacni sharcan ay tahay in laga haajiro in salaamta in laga radiyaa ayna waajib ahayn salaamta in laga radiyaa inayna waajib ahayn waxyaalaha lagala baxaya waxaa ka mid a ah inay saxaabada afraaddoodu inay dhici karto inay macaasi ku dhacaan aynay macsuum ahayn laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddii saxaabada cid ka midii ay dembi ku dhacdo dembigaa kuma sugnaato ee way ka toobad keentaa dabeedna xaalkoodu waa wanaagsanaadaa saddexdan saxaabina saas bay ahayd dembiga waa ku dhaceen laakiin waa ka toobad keeneen ilaahayna waa ka toobad aqbalay inuu ilaahay ka toobad aqbalayna qur'aanka ayuu ku sheegay qur'aanka ayuu ku sheegay oo fii suurati tawba waata uu ilaahay ku sheegay wacala alhalaaثati aladiina khulifuu xata ida daaqat calayhim alardu bima raxubat wa daaqat calayhim anfusuhum yacni eh, aayaddaas ayaa markaa lagu tilmaamay arrinkooda laguna tilmaamay in laga toobad aqbalayna markii dambe la eh, ilaahay ku sheegay marka masaa-isha yacni hajriga in ruuxii xumaan la yimaada laga haajiro laga dheeraado xadiidkani adilada laga daliishado ayuu ka mid yahay adilada laga daliishado ayay ayuu ka mid yahay daliilo kaloo lagala baxaana waa jiraan oo mas'alada caynkaasa laga qaata asalku waxay tahay ruuxa muslimka ah in laga haajiro inaynay ahayn saddex markaa maalmood wax ka badan yaani xalaal ma aha ruux muslima in laga haajiro saddex maalmood wax ka badan laakiin saddexdaa maalmood waxaa ku xadidan waxay tahay waa marka cadho laysu ysu yaro cadhooday iyo wax la lamida ay tahay waxa looga haajiraya looga dheeraanaya laakiin haddii looga dheeraanayo yacni inuu bidca u saaxiib yahay oo mubtadic yahay ama bidca faafiyo ama inuu faasiq yahay haddii ay tahay waxaa looga haajirayaa yaani waxaa laga haajiri karaa ila alabad weligeed waa laga haajiri karaa iyadoo saddex kuma xadidna ta saddexda ku xadidan saddexda maalmood ku xadidani waa marka waxa weye lixadi nafsi ayay culammadu yidhaahdaan dheefta naftoo kale ay tahay waxaa looga haajiraya yacni la ruuxii kale ayaa marka waxaa laysu cadhooday ama wax la mid ah taas iyada abaa waxay ku gaar tahay yacni markaa saddexda maalmood bay ku gaartay saddexda maalmood ayay ku gaartay hajriga sheikhu waxa uu tilmaamay waktiga laga haajirayo ahlubidaca iyo ahlulmacaasiga waa marka ay tahay inay maslaxadu miisaan badatay maslaxada ku sugan in laga haajiraa markay ka miisaan badan tahay mafsadada iyo dhibaatada xaaladda caynkaasah ayaa markaa laga haajiraya xaaladda caynkaasaa laga haajiraya laakiin haddaan maslaxadu ayna iyadu raajixo ahayn ay marjuuxo tahay markaa lagama haajiraayo mafhuumu shardiga saas yada ah ayaa markaa laga fahmaya sidaas ayaa markaa laga fahmaya waana siday culamadu u sheegaan oo ay markaa u tilmaamaan oo waxay yidhaahdeen waxaa la eegayaa calaa xasab yani markaa maslaxada ku jirta waayo hijraanka laga haajirayo laba shay baa looga dan leeyahay waa midda koowaadee waxaa looga dan leeyahay ruuxani in waxa weeye shucuur iyo dareen arrinkaasi inuu ku keensado oo waxa weeye markaa arrinkaasi la weynaado oo dabeed marka ay dhici karto wixii inuu ka soo laabto war waxaan lagugu gooyey ee lagaaga dheeraaday ee lagu salaami waayey ee salaamta lagaaga qaadi waaye waa maxay dabeedna markaa uu iscanaanto uu yidhaahdo allale waa waxaan aad ku jirto yani markaa saas yadaa uu is yidhaahdo dabeedna markaa waxa wayaan yani bidcadii ama macaasidii uu dabeed ka toobad keeno uu ka toobad keeno ka soo noqdo taasi waa mid waa waxyaalaha looga dan leeyahay waa midda kale waxaa looga dan leeyahay dadka in looga digo ficilkiisaas oo kale oo marka isagii laga haajiro o laga dheeraado oo lala hadli lalala hadli waayo oo la salaami waayo salaamtana laga qaadi waayo yacni ruuxii kale markuu arko waxaa markaa dhici karta inuu xaaladaas oo kale iska ilaaliyo oo is yidhaahdo sidii hebel ku dhacdoo kale yana kugu dhicine adigu isaga waxaa iska ilaali marka labada marka waxa weeye labada arrin ayaa markaa looga dan leeyahay oo looga jeeda taasi waxa weeye waa hajrigu haddii looga jeedo cuquubo oo hajriga culamadu waxay u qaybiyaan laba qaybood waa hajri wiqaa'i iyo hajru cuquuba hajri waxaa looga jeedaa ciqaab baa looga jeedaa waa tacziir waana kaa culammadu ay ku xidhayaan masraxa raajixa inay ku jirto nooc kaloo hajriyaa jira nooc kaloo hajriya ayaa jira oo isagoo aan ahayn hajriga cuquubada ah ee tacziirta aan ahayn kaasi waa maxay waa hajri wiqaa'i waxay culammadu yidhaahdaan waa hajri iyo dheeraansho cid laga dheeraanayo loogana jeedo sharkiisa yacni marka in laga fogaado yacni taas iyadaa looga dan marka wiqaa'i baa laga la yidhahdaa taas oo waa maxay ruuxii markaysagaa bidcoolaha ahaa waxaa looga haajirayaa waxaa ka mid a in yani dhibtiis iyo bidcadiis iyo shubahaadkiisa laga fogaado dhagaha laga furaysto laga ilaashado waayo ruuxu hadduu markaysaga waaa yani ruuxii bidcoolaha ah ay isdhex galaan oo u dhegaysto waxaa dhici kartaba inuu markaas saameeyaa suuragala waxaaba dhici karta inuu raaco ay laba wanaagsanaato bidcadiisu salafkuna aad iyo aad bay uga di digi jireen yani dhegaysiga ahlulbidaca la dhagaysto iyo dhawaanshaha loo dhawaado yani waa waxa marka hadda la yidhaahdo xajri sixi karantiimada marka laga tilmaamayo dadka xanuunada qaarkood ku dhacaan dhakhaatiirtu waxay sheegaan yani waxa la yidhaha xajri sixi qofkii in la karantiimeeyo caafimaad ahaan baa loo karantiimeynaya si aanu dadka kale xanuunka u qaadsiin marka hajrigaa wiqaa'iga ahi ee iska ilaalinta marka isagaa dhibtiisa in dadka laga dhowro ama la yska ilaaliyo ku saabsani waxay ka dhigantay xajri sixi yacni karantiimada qofka xanuunsanaya xanuunada gudbe qaba yacni laga karantiimanayo dadka kale oo meel gaara marka markaysagaa yani eh, yani marka uu ku sugnaanayo oo dadka marka markaysaga aan loo ogolaanayn inay u tagaan iyo inay la joogaan iyo inay la seexdaan toonnaba aan loo ogolaanayn marka waxaa weeye misaalka hadda markaysaga caadiga aynu fahmi karaa waxay waxay shabahdaa xajar sixigaasay shabahdaa xajri sixigaas ayay markaa shabbahdaa waata bacdu salaf ay yidhaahdeen inta mubtadic yidhi kelmad iga maqal ismac mini kalima markaasu walaa nisfa kalima kelmad nuskeed xataa kaa maqli maayo kelmad barhkeed xataa kaa maqli maayo a'immada qaarkood saas yadaa bay yidhahdeen sidaas yada ah ayay yidhahdeen taabiciinta qaarkood nin mubtadica ah aayad akriyey markaasuu labada dhagood faraha geliyey markaasaa la oo aayad qur'aan uu akriyaye maxaad dhegaha faraha u gelinaysa wallahi waxaan ka baqayaa buu yidhi inuu tafsiiru aayadda ku taxriifinayo macnaheeda ku bedelaayo inuu saaro oo dabeedna qalbigayga intay ku dhacdo aan iska salbi waayo taasaan ka baqayaa buu taasaan ka baqaya imaamu dahabi wuxuu odhanayaa wa akharu salaf calaa hada taxdiir yaquuluuna ina alquluuba daciifa wa shubha khaaafa selafka badankoodu selafku waa qarniyadii khayrka lahaa baa la yidhaahdaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii saxaabada cilmiga ka qaatay iyo atbaacu taabiciintii iyo a'imadii kuwaas weey marka wuxuu odhanayaa wa akharu salaf calaa hada taxdiir salafka badankoodu waxay ku sugnaayeen qarniyada khayrka leh badankoodu waxay ku sugnaayeen digista laga digaayo yacni markaa eh, ahlubidaca dhegaysiga la dhegaysanayo dhawaanshaha loo dhawaanayo laga digaayo yaquuluuna ina alquluba daciifa wa shubha khataafa waxay odhan jireen qalbiyadu waa taag daran yihiin shubhooyinkuna waa dafis badan yihiin yani qalbiyadu waa daciif shubhooyinkina waa dafis badan yihiin ruuxu markaa inuu ismacaashsiiyo isagu yidhaahdo anigu waxa weeye dee mubtadici lumin maayo ee waa iska dhagaysanaya cid walba ha ruuxii markaysagaa qaala allahu yidhaahdaba anigu dhegtan hoos dhiganayaa inuu sidaa yidhaahdo maa qaar waxa weeye ka aqoon badan oo ka caqli badan baa ku lumay ahlu cilmiga qaarkood iyagoo culamo ah ayaa niman mubtadicaa dhegaysigay dhegaysteen isagaa raadaysa abulwafaa ibnu caqiil shiikha la yidhahdaa waa min culamaa'i alxanaabila madhabta xanaabilada culamadeeduu ka mid yahay kutubo waaweynna waa lahaa kitaab funuun la yidhahdo alifay oo markaa la yidhaahdo afar boqol oo juz buu gaadhaa niman muctazila ah buu dhegaysan jiray markaasa waa nimankan maxaad ka doonaysaa hadda waa nin caalima ah markaasu waxa weeye sharkooda waa ka taxadirayna waa iska ilaalinaynaaye laakiin inaan khayr nagu seegin baanu doonaynaa oo balqadarka qadarka ay khayr ka hayaan iyagana inaan ka qaadaan doonaya ashyaa badan oo muctazilada madhabtoodii ka mid a ayuu markaa ku dhacay abulwafa ibnu caqiil oo uu markaa waxa weeye raggii u dhegaysan jiray markii isagaa ku ta'siiriyeen ay ku ta'siiriyeen ibnu badat alcukbari wuxuu kitaabkiisa alibana ku odhanayaa maxamed ibnu saa'ib shiikha la yidhahda ahlu sunnuhu ka mid ahaan jiray siduu ahlu sunnaha uga mid ahaa ayuu qole markaa murjicaah ayuu yihi bal maan dhegaysanno si aynu ogaano waxay ku hadlayaanoo aan u radino qoladii buu qabtoo soo dhegaystay kama soo noqon sidii buu ku tegey murji buu isaguna sidii ku noqday cimraan ibnu xitaan ninka la yidhaahdaa kaana min ahli sunna ahlu sunnuhu ka mid ahaan jiray ruwaadda bukhaari buu ka mid yaho bukhaari baa saxiixi laba xadiis kaga wariyey cimraan ibnu xitaan ninka caynkaasi ahlu sunnuhu ka mid ahaan jiray baa la cimraan ibnu xitaan la yidhahdaa dabeedna gabadh khaarijiyada gabadh khawaarija ayuu guursaday ba la yidhi qolada khawaarijta la yidhaha lunsan gabadh ka mida buu guursaday markaasaa la war hablaha ahlu sunnuhuba waa badan yihiin hablaha suniyaadka ahiye maxaad gabadhan khaarijiyadda a ah kuu geeyey wuxuu ihi sunniyad baan ka dhigayaa buuli sunniyad ayaan ka dhigayaa buuli isagii bay khaariji ka dhigtay ya hadda waa gabadhu guursaday sheikuu cilmiga ka qaato maaha gabadhiiba saa u taasiirisa wuxuu gaadhay markii dambe inuu ammaano oo majeerto ninkii cali bn abi aalib dilay oo uu tiriyo gabay uu ku ammaanaayo yaa darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min di ridwaana inii laadkuruhu xiina faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana wuxuu majeeranayaa ninkii mujrimka ahaa ee cabdiraxmaan ibnu muljim la odhan jiray ee cali bnu abi aalib nebiga in adeerkii ruma mar labaadkana marka waxaa weeye ah zawju lbatuul yani marka waxaa weeye faadima binti rasuul sala allahu alayh wasalam zawjkeedii yani marka iyo ninkeedii ahaaday kana mid ahaaday min alcasharati almubashariina biاljanna markaana arlada wixii joogay ugu khayr badnaa ayuu dilay cabdiraxmaan ibnu muljim ninka la yidhahda waayo cali bn abi aalib waxaa ka khayr badnaa nebiga sala allahu alayh wasalam ama si kale marka loo yidhahdo nebiyada marka laga yimaado waxaa ka khayr badnaa abu bakr iyo cumar iyo cusmaan ummaddan haddii la yidhaahdana marka nebiga laga yimaado saddexaasaa ka khayr badnaa cala aliطlaaq haddii laga dhigana nebiyada marka laga yimaado saddexdaas mooyaane wax markaa caalamiinta ka khayr badnaa ma jirin laa fi lawaliin walaa fi lakhiriin intii ka khayrka badnaydba waa dhimatay arlada markaa ciddii ku sugnayd wuxuu ahaa ruuxa ugu khayrka badan kaasuu dilay cabdiraxmaan ibnu muljim kii buu majeeranayaa ninkii gabadhu bedeshay ya ninkii yidhi gabadhaan suniyad ka dhigaya kiibuu majeerinaya markaasu yaa darbatan min taqiyin dad oo waxaa la yaabtaan garaac oo ruux taqi ilaahay ka baqaaya ka dhacay yaa darbatan min taqiyin ma araada biha garaacaasoo aanu uga jeedin ilaa liyabluga min dilcarshi ridwaana ilaaha carshiga u saaxiibka ah inuu raalli ahaansha kaga helo mooyaane wax kale aan uga jeedin wax kale ugama jeedin darbada wuxuu uga jeedaa waa tuu cali ku dhufto looga jeeda cabdiraxmaan ibnu muljimtu cali ku dhuftay ayuu darbada uga jeedaa isagaanu taqi ku jee taqi kaasuu ku sheegaya waxaanu tilmaamayaa inay ikhlaas ka ahaydoo raalli ahaansha ku doonaayey bal dadka kii ugu khayrka badnaa buu dilayaa haddana wuxuu is rabbi raalli ahaansha kaga hel oo ilaahay ugu dhowow inii la laadkuruhu yawma faaxsibuhu anigu inankaa maalin baan xusayaa buu yidhi oo fa waxaan u malaynayaa awfa albariyati cinda allahi miisaana xagga miisaanka khayraadka ilahay agtiisa inuu dadka ugu weynaansho badan yahay ninka hadalladaa ku hadlaaya ma jeeranaya ninkii cali bn abi aalib dilay asalkiisu wuxuu ahaan jiray sunni gabadh khaarijiyaduu guursaday gabadhii baa bedeshay halkaasaanu gaadhay waxay ku tusinaysaa inaan la fudaydsanin cidda bidcooyinka u saaxiibka ah oo aan marka isagaa naftana aan lays odhan waxa weeye laguma kedin karo oo adiga marka markaysagaa markaa kuma qaldi karo oo samciyo basar baad leedahay oo waxa saxan waad garanaysaa waayo dee fitnada ruuxna kama aaminaha ina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna ruuxa nool fitno loogama aamin qabo fitno loogama aamin qabo shabaabka in badan ama dalabatulcilmiga ka mid a waxaa laga yaabaa cid ahlubidaca inay dhegaystaan marka la yidhahdo war maxaad ka doonaysaa wallahi anigu markaysaga waa garanayaa inuu bidcoole yahaye yacni waxa weye waxaan ka baranayaa naxwahaan ka yara baranayaa iyo wax la lamida war naxwaha lagu dhex gelin karaa markaysagaa lafteeda ya waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo yani waxa weeye fanni uu ku yaro fiican yahay baan ka qaadanaya fani uu ku yaro fiican yahay ayaan ka qaadanaya marka culamadii salafkuna saas iyadaa bay uga fogaan jireen oo aad iyo aad isaga ilaalin jireen dad fara badan oo markaysa marka waxaan yani yani nasiixada caynkaasa yeeli waayena waxay noqotay inay markaysa marka waxaan iyagii raacaan ayay marka isaga noqotay marka sidaas aawadeed yani hajriga nooca wiqaa'iga la yidhaahdo oo iska ilaalinta shubahaadkooda la iska ilaalinayo laga fogaanayo ta noocaasi markaysagaa lama odhanayo maslaxa raajixa ma ku suganta yani waxa weya lama odhanaayo laakiin hajriga markaysagaa nooca cuquubada ee tacziirta ah kaasaa marka markaysagaa la eegaya maslaxa raajixa inay kusugantahiyo in kale la eegaya yani kan wiqaa'iga ah haddii waxa weeye hajrigii kale aan maslaxa ku jirin waa dhici kartaa markaysa markaa waxaa salaamta inuu ka radiyo doodna iska dhaafo laakiin daaci keensanayaa ma jiro inuu shubahaadkoodii dhegaysto waa inuu markaysagaa ka fogaadaa waa inuu ka fogaadaa oo markaysa markaa iska ilaaliyaa aad iyo aad markaysaga uga dheeraadaa marka waxa weeye yacnii baabka markaa shiiku u baabaystayna waa saas yadaa weeye yani culamada markaysaga waa ka hadlaan kan kale in maslaxa lagu xidhayo kan cuquubada ah ee qofka ciqaabta looga jeedo yani culamadu waa sheegeen shaekhulislaam ibn taymiyana sida majmuc fataabahabaa ku sugan aad iyo aad bu masalada u tafsiiliyey waxaanu tilmaamay in laga eegaayo xagga markaysaga marka awooda ruuxu uleey dadku uleeyihiin iyo yani maslaxadu siday uga dhalanayso intaba markaysaga in laga eegaayo intaba in laga eegaayo imaam axmed ibn xambal baa la weydiiye la yidhi reer khuraasaan waxaa ku fara badan ba la yidhi nimanka markaysa marka waxaan yani eh, bidcoolayaasha ah ayaa aad iyo aad ugu badan marka miyay ka haajirayaan ahlu khuraasaan laa yaquuna calaa daalika buu yidhi reer khuraasantaa ma awoodi karaan inay hijraanka hijxajrigaa la yimaadaan ma awoodi karaan oo waayo waxa weeye yani yani hajrigaa cuquubada ahi waxa uu keensanayaa midhihii la rabay marka waxa weeye dadku sunnadu ay haalib tahay oo gacan sarrayso oo waxa weeye markaa bidcadu ay marka tahay tayadu hoosaysa oo marka cidhiidi marka uu dareemaayo ruuxii markaysa marka waxaan yani mubtadic ahaa marka la salaami waayo oo loo dhawaan waayo oo cidinla hadli weydo yani xaalka caynkaasa uu ku diiqadoonayo ama dadka ay dareemayaan in diiqad uu ku jiro xaaladda noocaasa markaysaga midhuhu ka dhalanayaan midhuhu markaysaga ay ka dhalanayaan laakiin waxa weeye xaalkii midhahaasi ayna ka dhalanayn hajriga tacsiirta ama cuquubada ahi yani waxa weeye meesha markaa ma soo gelaayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub